بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waa derskii saddexaada ku saabsiisanaa min dalaa'il الnubowa waxaynu habeenkii u dambaysay ka soo warannay wax ka mid a ah qeybkii qur-aanka iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ka warrameen oo ku saabsiisnaa mas'alada geerida dad uu nebigu tilmaamay meeshay ku dhimanayaan qaabkay u dhimanayaan gaal iyo muslim waxay ahaan doonaan janniyo naar waxay gelayaan ayaynu soo tilmaamnay caawana waxaynu ka sii warrami doonnaa qayb kaloo ka mid ah masaa'il اlgeyb uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramay waataynu nidhi waa tiro badan yihiin culamada qaar baa saddex kun oo masale gaadhsiisa imaam الnawowi raxmat ullaahi calayhina fii muqadamati sharxi muslim wuxuu ku sheegayaa kun iyo laba boqol inay gaadhayso imaam ilbayhaqina fii dalaa'ili mise madkhalka wuxuu ku sheegayaa kun baan rajaynaya calaa kulli xaal waxaynu nidhi nuaf ama muqhtatafaat ama qaybo yaryar tusaalayaal baynu ka qaadanaynaa ciddii balballaadhsi rabtaa maraajicday ugu noqon kartaa waxaynu caawa tilmaami doonnaa markaasi kow waxyaabo nebigu calayhi salaatu wasalaam qayba oo uu ka warramay oo isagu intuu noolaa dabeetana xaqiiqoobay oo dhacay iyo waxyaabo qayba oo uu ka warramay oo bacda mowtihi geerida nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadeed dhacay qeybta koowaad sidii caadada inoo ahayd haddaynu ku bilownaa aaya min kitaab illaahi subxaana wa tacaala ilaahi subxaana wa tacaala suurad suuratu ruum la yidhaahdo ayuu wuxuu kaga warramayaa qisadii reer ruum ama romaniska nimankii la odhan jiray alif laamiim gulibat iruumu fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuun ilaahay subxaanaه wa tacaala aayaadkaasi qur-aankaa wuxuu kaga warramayaa ruum nimanka la yidhaahdo ama romanisku in la jebiyey oo lagu jebiyey fii adna alard kadibna bidca siniin kadibna inay jebin doonaan oo dib u soo noolaan doonaan qisadani waxay ka warramaysaa laba dowladood oo waaweyn oo dunida ka jiray dowlad bershiya ama eraaniyiintu ay xukumi jireen iyo dowladdii ka soo horjeeday oo byzantiyiinta ahayd romaniska qoladii byzantiyiinta lo odhan jiray labadaa xoog labada xoogee wakhtigaa casrigaa dunida ugu xoogga badan labay ahaayeen waxaa dhacday dowladdii romaniska lo odhan jiray in gudaheeda inqilaabu ka dhacay oo boqorkii morris lo odhan jiray waxaa inqilaabay nin fox la yidhaahdo inqilaabkaasi markuu dhacay waa askar gadooday oo dabeetana meesha inqilaab ku qabsatay kadibna boqorkii beershiyaa dagaal soo qaaday dagaalka uu soo qaaday asbaabo badan baa la sheegaa laakiin innaga waxaasi danteenna maaha waxaan ka warramaynaa uun dhacdada qur-aanku uu ka warramayo labada nin xidid bay ahaayeen waa la tilmaamaa wax kaloo badanna waa la sii sheegaa dagaalkii uu soo qaaday isagoo iska dhigaya boqorkii inuu u hiilinayo ayuu soo waday dhanka dowladda romaniska oo dhul ballaadhan markaa haysata yurubta koonfureed qayb ka mid a ah, aasiya suqraa dhulkan loo yaqaanee turkiga iyo wixii la halmaalo ah shaam oo dhan masar north africa qaybo ka mid mida ah, waxaasoo dhan waxaa maamuli jiray dowladdii romanska lo odhan jiray ee byzantiyiinta ahayd markii inqilaabku dhacay ee dowladda dhexdeedii fawda ka dhacday ayaa hiraqalkii weynaa odaygii askariga ahaa qaa'idka caskariga ee north africa markaa u joogay boqortooyadii baa inankiisii soo diray inankiisuna waa hiraqalka cadiimu ruumka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqa u dirayay inankiisuu ciidan soo siiyey inuu dowladda badbaadiyo qustantiiniyuu yimi nimankii kacdoonka sameeyey buu ka takhallusay fokaskii buu dilay dowladdii buu dib u qabsaday laakiin boqorkii bershiya dagaalka ma joojin dagaalka wuu ku waday ilaa iyo xad uu gaadhsiiyey aada u adag oo ah inuu qabsado magaalooyinkoodii waaweynaa intii badnayd shaam oo dhan buu ka kiciyey oo falastiin iyo shaam iyo waxan oo dhan antakiya oo magaaladii magaalooyinkii ugu waaweynaaye marka ay maamuli jireen buu qabsaday wuxuu qabsaday bayt اlmaqdis oo weliba uu qaatay asaliib اlmuqadas cindahum saliibkii weynaaye muqadaska ay rumaysanaayeen ciise lagu deldelay buu xataa wuu qaatay kaniisat اlqiyaama qudus ku taalla wuu burburiyey masar wuu ka qabsadiyo iskandariya dhulkuu la simay dowladii romanska la odhan jiray qustantin dacalladeeduu marayaa markaa wiilkan yare markaa boqorka ee romanska madaxda oo heracles la ydhaha waa wiil yaroo iska tumanaya sida ay sheegayaan taariikhyahanada reer galbeedku waxay sheegayaan gabadhuu abti u yahay buu iskala tumanayeyba walaashii dhashay markuu arkay in lagu soo dhadhow yahay magaaladii qustantiniya la odhan jiray ayuu is yidhi baxso dabeetana asqafkii weynaa wadaadkii ugu weynaa kiniisadda ayaa yidhi may baxsi maanta kuuma yaallo heshiis raadi ninkan inaad heshiis la gasho aynu heshiis gallo ha baxsanni sidii buu aqbalay safiir buu u dirtay boqorkii kisra boqorkii yani bershianka ayaa safiir loo soo diray iyadoo laga codsanayo inuu sulxi ay wada galaan sulxiga waraaqdii uu u soo qoray aad buu uga cadhooday boqorkan oo isla weyn marka kan oo u arkaya dee dowladdan inuu jebiyo ka takhallusay wuxuu u soo qoray waraaq uu ku qoray bay idhaahdeen min ladun alilaah kisra aladi huwa akbaru laaliha wa maliku اlardi kulaha ilaa cabdihi la'iimi algaafil hiraql xanaaqdu waxay ka socotaa buu yidhi ilaahii weynaaye kisra isagaa ilaah isku sheegaya ee dhulkao dhan haystay waxaanay ku socotaa addoonkiisii la-iimka ahaa xumaa ee haafilka ah ee hiraqa la odhan jiray haddii weedhaha ku qoraay ay soo naqliyaan qolada kristanka ahi waxay tilmaamayaan wuxuu leeyahay ilaahaagu hadduu ku badbaadin karayo ha ku badbaadiyo akhiiran wuxuu aqbalay inuu heshiis la galo heshiisku la gelayo waa heshiis aad u adag lix sannadood markuu dagaalku socday buu heshiiskan aqbalay heshiisku waxa weeyaan kow kun taalant oo dahaba iyo kun taalant oo fida'a ah, silvarah iyo kun thoob oo xariirah iyo kun faras iyo kun gashaantiyo habla cadraa ah bikrada ah intaa inay bixiyaan edward gibbon oo ah qoraal reer galbeeda ninka qoray buuggan la yidhaahdo the history of decline and fail of the roman empire ayaa wuxuu leeyahay heshiisku wuxuu ahaa buu yidhi shuruud mukhziya shuruud wax dullaynaysaoo liidata ayuu ku soo qortay buu leeyahay kunka taalantee uu sheegayo taalantku waa miisaan waagaa hore la isticmaali jiray xawaaley waxay idhahdeen lix iyo labaatan kiilo meelahaasuu dhigmaya yacni waa lix iyo labaatan kiilo iyo dahaba lix iyo labaatan kun oo kilo iyo dahaba weeyaan iyo in leego fidaa silvara iyo kun taalant oo xariira taalantka xariirtaayna waxay dhahan waa soddon mitir yacni waa soddon kun oo oo xariira waa wax aad u adag hiraqal fursadda la siiyey wakhtiga la yidhi ku bixina wakhti aad u yar bay ahay way ku adkaata dabeetana dani waxay bidday inuu baxsado iyo inuu bal dagaal isku dayo holliyo wakhtiga caynkaasiya ah ee bershiya ay dhulka la sintay nimankii romanska la odhan jiray oo wakhti cidi saadaalin karta aanay ahayn ayaa qur'aan soo degay sheegaya romaniska in la jebiyey oo fii adna alardi lagu jebiyey laakiin fii bidca siniin inay dib u guulaysan doonaan gibbon laftiisa ayaa wuxuu leeyahay nubu'adatan yacnii odoroskan islaamku uu sheegay buu leeyahy odoros ka fog oo la sheegi kara ma jira buu leeyahy yacni wuxuu tilmaamayaa wax caqli bini aadam uu odorosi karo inaanay ahayn dowlad dhulka lala simay oo dhulkeedii oo dhan la qabsaday oo magaalooyinkeedii ugu waaweynaa iskandariya dimishaq antakiya wixiiba laga qabsaday qustantiin ay ku hadhay oo heshiiska noocana lala gelayo sii baaba'day oo boqortooyadooda inqilaaba ka dhacay oo askari yaray hadda qabsaday ma aha buu leeyahay heshiis la saadaalin karo laakiin rabu samaawaati waalardi baa qur-aan soo dejiyey tilmaamaya qulibat اruumu fi adna alard romaniska in la jebiyey meeshaasi lagu jebiyey laakiin jabka ay jabeen gadaasheed bidca siniin yacni wax toban sano ka yar bay dib ugu guulaysan doonaan ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala tilmaamay waa nubu'a runtii aad u ghariiba laakiin rabu samaawaati waalardi baa soo dejiyey qurayshi way gariibsatay wax la rumaysan kara waxaan ahayn ayay u arkeen dabeetana abibakar iyo qoladana lagu jeesjeesayaa la yidhi waxaa miyaad rumaysantahay tahay haa buu yidhi sharad nala gal baa la yidhi sharad nala gal sharad buu la galay shan sannadooda shantii sano waxba isma bedelin nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi suu sheegaya wuxuu yidhi maa duuna cashra la geshid dabeetana ii kordhiya buu yidhi duuna cashra ka dhiga toban wax ka yar waa laga aqbalay ilaahi subxaana wa tacaala siduu sheegayay baa dhacday heraqal mujuunkii iyo waalidii iyo wixii uu ka baxay ciidan wixii uu helayay buu dib u urursaday dagaal buu dib ugu diyaargaroobay wuxuu bilaabay inuu isdifaac galo bale inuu weerar galo lix boqol iyo saddexiyo labaatan markay taariikhdu maraysay baa la yidhaahdaa ayuu dib u soo celiyey saddex hujuum oo xooggan buu ku soo qaadoo kala dambeeya ilaa iyo ninway oo caasimadoodiiyo agagaarkeediiya uu qabtay ilaa iyo isna wuxuu gaadhsiiyey markii dambe naaril muqadaska uu qaatay dabka ay caabudi jireen yacnii dowladdii bershiya uu ka takhallusay bale beershiya markay aragtay in wuxuu ku adag yahay iyada gudaheedii baa inqilaab ka dhacay oo shirawe boqorkii la odhan jiray inankiisii ibrawiz boqorkii la odhan jiray inankiisii ayaa inqilaabay aabihii intuu xidhay shan maalmood markuu xidhnaa duruuftii xadhigu ku dhintay siddeed iyo toban wiiloo uu odaygu dhalay oo kan walaalayiinna aabihii hortoodu ku gowracay afar sannadood gudahood ayaa sagaal boqor isku beddeshay yacni beershiye dib baa dhulka loola simay beershiye marka jabkana ku dhici doono waa markuu nebi moxamed u soo diray calayhi salaatu wasalaam waaligiisii yeman joogay isagoo le soo qabta ninkan waraaqda ii soo qoray ee xaggan joogee la sheegayo madiina oo ay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam uu nebigu u sheegay markaasi si say asxaabu siyarku soo naqliyaan ina rabbi aniga rabbigay rabbigiinii wuu dilay buu ku yidhi markay u yimaadeen labadii la yidhi soo qabta ayuu ku yidhi waxaanu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaan boqornimo dambe u kacaynin qolada tan calaa kulli xaal afar sano muddo ah ayaa sagaal isku bedeleen waxa uu tilmaamaysaa markaa aayadda tani dhacdo aan bini aadamku saadaalin karayn wakhtigaasi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramay saadaashu sidii uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankii ku soo degay uu tilmaamayna way u dhacday qadaayaadkuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay ee qeybkii uu ka warramay waxaa ka mid ah yacni waxay yidhahdaan culammadu masaladatan lowlaa aanu waxyi ahayn marka hore ninka waxaan ka warramo waxa loodhan lahaa maxaaba ku kalifay beedkaaga meel aanad garanayn waxay ku dambayn doontaa maxaad u saaraysaa laakiin waa waxyi waa qur-aan samada ka yimi oo rabu samaawaati walardi uu soo dejiyey waxyaabaha qaybkii nabuu ka warramay waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal u xidhxidhay qisadaa wada taqaaniine saxiixa ku soo aroortay maka inuu ku duulo isagoo u xidhxidhan ayaa saxaabadiisii nin ka midi waraa qoray uu u diray quraysh isagoo u digaya nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi qaar ka mida buu wuxuu yidhi cali iyo zubayr iyo miqdaad ibnulaswad nimanay ka mid yihiin buu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baxa waxaad tagtaan rawdatu khaakh meesha la yidhaahdo gabadh baa halkaa ugu tegi doontaan gabadhaasi qoraal bay sidaa waraaq bay sidaa waraaqdaa ka soo qaada saddexdii saxaabi waa soo socdeen meeshii uu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markay marayeen ayay haweenay qof dumara la kulmeen qofkii dumarabaa waxay yidhaahdeen soo saar kitaabkaad sido akhrij alkitaab waxay tidhi waxba ma sido cali bn abi taalib baa wuxuu yidhi annaguna been sheegi mayno beennana looma soo sheegin nebi maxamed wuxuu noo sheegay inay run bay ahayd annaguna been kuu sheegi mayno kala dooro inaanu dharka kaa dhigno kaa soo saarno iyo inaad adigu soo saarayso labadaasi un kala dooro markay aragtay inay rasmi ka tahay ayay soo saartay riwaayadka qaarna guntagay ka saartay qaarna timahay sheegaane calaa kulli xaal meeshay ku qarsanaysay ayay ka soo saartay dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay u keeneen waxay culimmadu yidhaahdaan waa min umuuri lgayb xaatib iyo waraaqdu qoray cidimo ogeyn gabadha tan iyo meesha ay marayso cidimo ogeyn nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay sidii uu tilmaamay baanay u dhacday waxyaabaha qaybka uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah xadiidka saxiixa isna ku soo arooray bukhaari iyo muslimba abi xumayd asaacidi wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu la baxnay ghaswatu tabuuk waadi lqura markaanu maraynay ayaanu beer qof dumari leeday ku soo baxnay markaasuu nebigu yidhi beertaa bal qiimeeya maxaa u malaynaysaan waxa ka soo go'i doona dabeetana in baanu ku sheegnay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam isna waa qiimeeye wuxuu yidhi toban awr baa ka go'aya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qoftii dumar ahaydna wuxuu yidhi naa sii tiriyo bal wixii ka go-a sii eeg intaanu kugu soo noqon doonno aada dhow ka warrantid yacnii wuu dhaafay markii ay soo noqdeen ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi saxaabadiisii tabuuk caawa dabayl baa soo dhici doonta dabaylshaas waa dabayl adag qofna yuu istaagin xoolahana ha la xidhxidha buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caawa dabayl baa soo dhacayse dabayshaasi waxba idin yeeli doontaa weeyaane qofna yuu istaagin xoolahana ha la wada xidha buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenkii baa dabayshii soo dhacday nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nin baa istaagay meel buura jabalu tayibay ku tuurtay baaba la yidhaahdaa markii uu soo noqdayna nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii dumaruu soo mareen wuxuu yihi waa imisa waxay tidhi waa tobankii awre aad sheegtay tobankii awrun bay noqotay beerta wixii ka go'day xadiidka kani wuxuu tilmaamayaa say culamaailxadiid sheegayaan wakhti aan taqsiga laga saadaalin jirin iminka hawada waa la saadaaliyaa soo maaha waxbaa la xisaabiyaa laysu geegeeyaa saadaashu run iyo beenba waa noqotaa laakiin marar badan waa la dhadhaweeyaa laakiin wakhtigaa uu nebigu warramayo calayhi salaatu wasalaam cidi hawada ma saadaalin jirin aqoonteedna ma oolin qaab loo saadaaliyaana ma jirin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inay caawa dabaylina soo dhici doonto waxyeelana geysan doonto ee inaan qofna istaagin xoolahana la xidhxidho ciddii istaagtayna inay dabayshii qaaday walidalik buu imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay waa mucjiso muuqata oo daahira oo sheegaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybka uu ka warramayey waxaa kaloo kusugan buu leeyahy xadiidka nebigu siduu ugu naxariisanaya ummaddiisa iyo masaalixdooda siduu ugu heeganka ahaa iyo waxaa dhibaya diin iyo dunyaba inuu uga digayay saxaabadiisa waxyaabaha qaybka ee wakhtigiisii dhacay ee uu nebigu ka warramay waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam ghaswatu mu'ta iyo saddexdii saxaabiye hogaaminaya la dilay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo madiino jooga ayuu wuxuu sheegay saxaabigii koowaad ee calanka muslimiinta haye dagaalkaasi hogaaminaya in la dilay markaasuu wuxuu idhi raayadii zayd baa qaatay markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in la asiibay markaasuu yidhi jacfar baa qaatay markaasuu sheegay in la asiibay markaasuu yidhi ibnu rawaaxa cabdillaahi ibnu rawaaxa qaatay markaasuu nebigu sheegay yacnii markii horeba uu nebigu saxaabadan direeyey saddex nin buu madax ka dhigay wuxuu idhi hebel baa dadka imaam u ah raayada u sida haddii la dilo hebel baa sidaya haddii la dilo hebel baa sidaya saddex buu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dagaalkii dhacayay isagoo madiine joogo oo aan joogin mu'taya meeshii dagaalku ka dhacayay saxaabadiisa wuxuu sheegayey in la dilay saxaabiga koowaadaa calanka siday oo uu sheegay in kii kale qaaday haddana wuxuu sheegay in kii kalena la dilay wuxuu sheegay haddana kii saddexaad in la dilay kadib buu nebigu yidhi calankii waxaa qaaday sayfun min suyuuf illaah xataa fataxa allahu calayhim sayf seefaha ilaahay ka mid ah khaalid binu waliid oo aan markaa isagu amiirba ahayn ee ciidankun ka mid ahaa ayaa markay marxaladu adkaatay ee saxaabadii maamulka hayeen la laayay ayuu isagu la wareegay imra min nafsihi iyabuu la wareegay dabeetana dadkii muslimiinta ah badbaadiyey imaamu طaxaawi wuxuu leeyay wa fiihi calamun ظaahiru min aclaami الnubuwa waa tilmaam cad oo ka mida tilmaamaha nebinimada bay tilmaamaysaa waxyaabaha qaybkii wakhtigiisii uu ka warramay waxaa ka mid ah xadiidkii bukhaari mucallaqa uu ku soo aroorinayey ee abu hurayra xadiidkaasi wuxuu sheegaya abu hurayre oo xoolihii sakada loo dhiiboo haya ayaa habeenkii tuugu yimi dabeetana tuuggii buu qabtay toogii wuu bariyey oo wuxuu sheegay inuu carruur iyo dad baahan ka yimi iska kaysii daayay oo iska sii daayay abaa hureyriya tuugga waxaa dhex maray dee labadoodunbaa isla ogaa subaxii markuu nebiga u yimi uu yidhi abu hurayrow ka warran xalay ninkaa is aragteen maxbuuskaagii xalayto ka waran buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abaa hurayra wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dee waan qabtay oo kadib markii aan qabtayna carruur iyo baahi iyo waxbuu sheegtayoo waa iska sii daayey yacni laazim maaha tuugga haddaad qabato ebeelowba ilow in gacanta la gooyo aad qaanuunka horgeysaa shardi maaha waa la cafi karaa ciddii gacanta ku haysay inkastoo tani ay tahay hadduuse qaanuunka soo gaadho lama cafiyo tanise waa zakawaad iyo xoolihii ummadda ka dhexeeyey oo iyadu marka horeba shubahaadka yacni waxyaabaha dar-u shubhaa kuwa laga fayda bay waanu cafiyey buu yidhi waanu naxariistay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi been buu kuu sheegay wuu kugu soo noqon abu hurayra marka kan tuuggii waa soo noqonayaa la yidhi waa diyaar garoobay habeenkii dambuu soo dhacay haddana aba hurayra qabtay sidiisi leeg buu sheegay dabeetana abu hurayra uu iska cafiyey subaxii dambuu nebigu yidhi ka waran asiirkaagii xalayna intii in leeg buu sheegay caruur iyo waxbuu sheegtay baahiya waa iska sii daayey wuxuuhi buu kuu sheegay wuu kugu soo noqonaya wuu soo noqday kadib markii uu soo noqday ayuu haddana mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi abu hurayra been buu kuu sheegay wuu kugu soo noqon abu hurayra habeenkii dambena u diyaargaroobay waa qabtay markuu qabtay buu baahiyiyo wixii buu sheegtay markan lagama sii daynayaa la yidhi war maanta aqoon baan ku barayaa buu yihi cilmaan ku barayaaye cilmigaa qaado i waa maxay buu yidhi wuxuu idhi haddaad ayar kursiga akhrisato shayaadiinkan iyo jibankan iyo waxaanay kuu soo dhowaan maayaan iyagaa iyadaa xirsi ku ah soomaalidu qardhaasay raadinaysaaye qur-aanka oo la waa ku filan iyadaa xirsi ku ah buu ku yidhi haddaad akhrisato subxii buu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu u sheegay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqaka wahuwa kaduub markan run buu kuu sheegay isagoo beenaalaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midhka kan ah aad kursiga in la akhriyo qolada tani waa run buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka kan wuxuu leeyahy ibnu xajar wa fiihi iطlaacu الnabiyi salى alayh waalih wasalam cala almugayibaat waa wax tilmaamaya inuu nebigu calayh salaatu wasalaam ilaahay طaalac waxyaabaha qaybka ka mid a ah idan kuwaasi waa amhila waa tusaalayaalaan u soo qaadannay wixii dhacay qaybkii uu nebigu ka warramay wakhtigu noolaa aan sheegno kuwo kuwa ka gadisan oo ah qayb uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo dhacay isaga gadaashi nebigu calayhi salaatu wasalaam masaa'ilkan qaybkee uu ka warramayo ma aha sida baynu idhi sixiroolayaasha iyo falaaloyaasha hal masalo ama laba masalo intuu faal dhigdhigay uu sheegaya ma aha waxaan leenahay waa waxya ilaahay soo diray oo aada u tiro badan walidaalik baa xudayfa ibnulyamaan xadiidka saxiixaynka ku yaal wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam baa khudbad khudbadeeyey buu yidhi oo ka war maa taraka fiiha shay-an ilaa qiyaami saaca ilaa dakara wax ilaa qiyaamaha dhacaya ma jiraan buu leeyay laaye nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegay calimahu man calima wa jahilahu man jahila buu yidhi ninkii gartuunbaa gartay ninkii aan garanina waa dhaaftay buu leeyahy xudayfa markaa wuxuu leeyahy waxyaabuu nebigu ka warramayey inta aan ilaabo ayaa markay dhacdo ayuunbaan dib u xasuusan jiray buu ku leeyay sidii qof aad taqaanay oo kaa tegay oo aanad muddo xasuusan markuu kaa soo horbaxo dee dib baad u xasuusanaysaa arrimo badan oo nebigu sheegay unbaa saa igu wada noqday buu leeyahay intaan xifdigii waxaan ilaabay ayuunba hadhow markay dhacdu maan idhahdaa buu yidhi allah waa tii nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam ibnu xajarna wuxuu leeyahay majlis waaxid ilaahay waxyaabihii uu nebiga siiyey waxaa ka mid ah jawaamic alkelim hadalkaa loo koobo loo ururiyey dabeetana majlis waaxid ayuu dunida bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda kaga warramayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaaga filan maalan hal xadiid aan tilmaamo oo saxiixu muslimka ku yaala camar ibnu akhtab alansaariyi saxaabiga la yidhaha warinayo wuxuu leeyahay nebigaa salaad subaxna tukiyey dabeetana mimbarkuu fuulay waa salaad subax markuu tukaday nebigu buu mimbarka fuulay khudbad buu bilaabay salaadii subax markii laga baxay khudbadduu nebigu bilaabay saxaabaduna fadhido ayaa duhur lagu addimay sidii loo fadhiyey duhur baa la adimo waa la tukaday markii la tukaday ayuu nebigu mimbarka dib u fuulay markaasuu waday siduu u waday baa casar lagu addimay markaasuu soo daadego wuu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la tukaday casar ayuu haddana nebigu mimbarka dib ugu noqday wuu waday ilaa iyo cadceeddu ay ka dhacaysay nebi maxamed wuxuu hadlayay calayhi salaatu wasalaam yani culammadu masaladan waxay u deliishadaan siminaaradan islaamiga ayo waxyaabahan yaryare maalin toban saacadood ama lix saacadood la isliqsiinayo maalin qudhu nebi maxamed saxaabada min salaati subax laga baxay ilaa iyo salaada maqrib laga gaadhaya inta ka dhex ayuu hadlayay inta ka dhex buu mimbar saaraa oo uu nebigu calayh wasalaam wax sheegayay wuxuu saxaabigani leeyahay fa akhbaranaa bima huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wuxuu nebigu nooga warramayay buu leeyahy waxaa dhici doonaa ilaa iyo qiyaamaha fa aclamuna axfadunaa buu yidhi wuxuunbaa maantaa noogu cilmi badnaa ninkii noogu xifdi badnaa warkaa la sheegaya min salaaddii subax ilaa iyo maqrib inta laga gaadhayo ninba ninkuu ka xifdi badnaa ama ka waxqabad badnaa ayuunbuu maxay ka qabasho badnaa buu tilmaamaya idan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabahan uu ka warramay waa wax aada u tiro badan leh qaybka ku saabsan ee gadaashii dhacday kuwaana aan amhilo ka bixiya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiidka bukhaari warinayo umu xaraam bintu milxaan gabadhii la odhan jiray saxaabiyadda ahayd ayuu wuxuu nebigu iyadoo la joogto wuxuu yidhi awalu jeyshin min ummati yaqzuuna albaxra qad awjabu ciidanka ugu horreeya ummaddayda bad ka dagaalama waa u waajibtay yacni janna u waajibtay muslimiintu dee waagii hore badan may arkaynine dee dhul saxaara iyo intan degaankay ku jireen laakiin markaay muslimiintu ka dagaalamaan badda inay galaan kuwaas waa u waajibtay buu yidhi ciidanka ugu horeeya umu xaraam baa waxay tidhi yaa rasuul allahi anaa fiihim kuwa waa ka mid ahay ilaahay rasuulkiisa yacni iigu dacaan kuwaa ka mid noqdee nebigu wuxuu ku yidhi haweenayda anta fiihim adiguna ka mid baa tay kuwa badda ka dagaalami doona waa islaan carbeed oo madiine joogta ayuu nebi moxamed wuxuu u sheegayaa calayhi salaatu wasalaam inay badda ka dagaalgeli doonto uma qaala nebiyu sala allahu alayh waalih wasalam awalu jeysh min ummatii yaqzuuna madiinata kaysar makfurun lahum ciidanka ugu horeeya muslimiina ee weerara magaalada qaysar magaalada qaysar waa meeshan iminka istanbul la yidhaahdee turkiga ku taalla caasimaddii dowla cumaaniya ahaan jirtay magaalada qaysar ciidanka muslimiinta ugu horeeyee weerara waa makfuurun lahum buu nebigu yidhi kuwaa ilaahay dembigoodu dhaafay saxaabiyaddii meesha fadhiday waxay tidhi ana fiihim ya rasuul allah kuwaana igu dar kuwaana ma ka mid ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa kuwan kuma jirtid ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidka kan waxaa ku sugan buu leeyahay wax tiro badan oo ka mida ah calaamaat nubuwa kow waxaa ku sugan buu leeyahay ummaddiisu nebiga gadaashii inay badan doonto faafi doonto joogi doonto bibiqaa'i ummati bacda waxaa kaloo ku sugan buu leeyahay ummadda isaga ka dambaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta ahy inay noqon doonaan asxaabu quwatin wa shawka wa nikaayatin fi lcaduw duul xooggan oo rag iska dhicinaya oo badaha gelaya inay noqon doonaan waxaa kaloo ku jira buu leeyahay xadiidkan uu nebigu tilmaamaya isaga gadaashii dadka muslimiinta ahi inay badda weerari doonaan waxaa kaloo xadiidkan ku jira oo qaybka ka mida buu yidhi ilaa inta badda laga weeraraya inay muxaram noolaan doonto waanay geeriyooraynin inay noolaan doonto ilaa iyo muslimiintu intay badda ka gelayaan waxaa kaloo xadiidkan ku jira inay qabadhani ka mid noqon doonto saxaabada badda gasha ee dagaallada qaadi doonta waxaa kaloo xadiidkan ka mid ah inaanayse ka mid noqon doonin oo gaadhi doonin kuwa madiinatu qaysar weerara wuxuu leeyahy xadiidka kani intaas oo mas'ale oo hayba oo dhammaantood dhacay nebiga gadaashii ayuu xadiidkan qura tilmaamaya waxaa kaloo jira isla xadiid saxiixaynka ku yaalla oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gabadhan gurigeeda seexday dabeetana wuu toosay isagoo qoslaya markaasay tidhi ma ka ya rasuul allah maxaa kaa qoslaya ilaahay rasuulkiisiiyo markaasuu nebigu wuxuu yidhi ummadayda qaar ka midaa ah laysoo bandhigay oo guzaatun fii sabiili illaahi yarkabuuna habaja hada albaxr oo ilaahay dartii u jihaatamaya oo baddatan dusheeda mari doona muluukan cala lasira iyagoo ah boqorro sariirahooda ku fadhiyo kale sida boqorku markuu carshigiisa ku fadhiyo kale iyagoo ah qolo muslimiinoo jihaatamayso badda kor mari doontaa lai sheegay buu yidhi aw mila almuluuka cala lsirna markaasaa waxay tidhi udcu llaha an yajcalanii minhum ilaahay rasuulkiisa iyo ii ducee in kuwa alla igu daro fadacaa laha nebigu waa ugu duceeyey dabeetana dib buu u seexday waa gamay haddana wuu soo toosay isagoo qoslaya markaasay umu xaraam tidhi maa yadxikaka yaa rasuula allah maxaa kaa qosliya ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu nebigu yihi ummaddayda qaar ka mid ah oo ghusaatun fii sabiili illaahiya markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allahi udcu llaha an yajcalanii minhum ilaahay ii barin kuwaa ilaahay igu daro qaala anti min alawaliin buu nebigu yidhi adigu horeed ku jirtaa umu xaraam bintu milxaan waxaa qabay cubaadata bnu saamit saxaabigii la odhan jiray waxay culamaa'i taariikh wariyaan cahdigii mucaawiye yacni mucaawiye markuu shaam iyo dhankaa haystay inay dagaallada ka qayb gashay dagaalkii qubrus bay ka qayb gashay lagu furtay xabaasheedana imaamu tabraaniyi wuxuu soo aroorinayaa inay qubrus ku taallo xabaashii u muxaraamo macruuf ay tahay yaa ogeysiiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam haweeneyda tan madiine joogta intay badda ka dagaal gasho inay jahaatami doonto bad ka dagaalgeli doonto waxaa la yidhahdaa markii qubrus la furtee lasoo noqonayay ayaa bahashii baqasheedii fuushanayd baa la dhacday dabeetana way dhimatay halkaas bay ku geeriyoto ku shahaado qaadato waxyaabuu nebigu ka warramay waxaa ka mid ah tabuk iyadoo la joogo ayuu cawf ibnu maalik saxaabigii la odhan jiray buu wuxuu ku yidhi ucdud sitan bayna yaday saaca cawf ibnu maalikow lix tiri inta aan qiyaamuhu dhicin buu leeyahy lix shay oo ka horeeya qiyaamahaad arki doontaa markaasuu yidhi waa maxay ilaahay rasuulkiisiiyo waa tirinayaa waxaa la yidhi waxaad ugu horeeya aad la kulmi doontaa mowti aniga geeridayda qiyaamaha hortii baan dhimanayaa buu nebi maxamed leeya alayhi isalaatu wasalaam uma fatxu beyt ilmaqdis boqorkaa hiraqale aynu sheegayne dhul oo dhan soo qabsaday kisra jabiyey beytilmaqdiskiisa la furo doonaa uma muutaanun ya'khud fiikum ka qucaasi alghanam kadibna geeri baa idin haleeli doonta sida adhi hulumba galay oo kale buu nebigu yidhi yacnii adhiga xanuunadan hulumbaoo kale markuu ku dhaco tarab tarab buu u dhintaa koox koox geeri koox koox idin laysaa idin haleeli doontaa uma istafaadat اlmaali xataa yucطi الrajulu miئata dinaarin fayadalu saakhita kadibna xoolaha badan doona buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam ilaaya nin laga siiyo boqol diinaar diinaarku waa dahab boqol diinaar oo dahaba la siiyo oo uu cadhaysnaan doono iyadoo waxaa la siiyey uma fitnatun laa yab kadibna waxaa dhici doonta fitna guri carbeed aanu joogi doonin ilaa waa geli doontaa kadibna waxaa dhici doona buu nebigu idhi uma hudnatun takunu baynakum wa bayna bani lasfar heshiis idin dhex mara idinka iyo bani lasfar bani lasfarku waa romaniska waa yurubiyanka nimankaa cadcad fayaqdiruun kadibna heshiiskay jebin doonaan oo waxay idinla iman doonaan taxta amaaniina haya siddeetan alwiyo siddeetan raayo siddeetan calan bandiiradood iyagoo sitay idinsoo weerari doonaan oo bandiirad kasta laba iyo toban kun oo askari ku hoos jirta buu nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam xadiidkani wuxuu sheegayaa lix dhacdo oo kala dambeeya nebigu siduu u ratibay bay u dhacaysaa lixdaniba kaasaa dhici doona dabeetana kaasaa dhici doona dabeetana kaasaa ku xigi doona uma uma buu nebigu isticmaalaya ugu horayn nebiga geeriyoon doona kadibna waxaa la qabsan doonaa buu nebigu uhi beyt ilmaqdis beyt ilmaqdis nebigu sanadkii hijriyada toban koob iyo toban meelahaasu geeriyooday soo maaha kadibna beyt ilmaqdis waxaa la qabsaday alkhaamis cashar min alhijra shan iyo toban markay hijriyadu maraysay wakhtigii cumar ayaa beyt ilmaqdis la qabtay kadibna daacunac muwas baa dhacay taacuunkii shaam galay ee saxaabadii aadka u tirada badnayd laayay isna sanadkii siddeed iyo tobnaad wakhtigii cumar buu dhacay kadibna xoolaha badan doona buu nebigu yidhi alay salaatu salaam cahdigii cismaan bay bateen baa la yidhaahdaa kadibna fitnaa dhici doonta oo futuuxaadka tiro batay oo xoolo badan baa muslimiinta soo galay kadibna fitnaa dhici doonta buu yidhi fitnada tani waa dilkii cuhmaan fitnadii ka bilaabantay ee muslimiinta dhex martay calaamada ugu dambaysa weli may dhicin bay culammadu yidhaahdaan waana min calaamaati saaca xagga dambe kuwa ka dhici doona oo ah reer galbeedka inta heshiis lala galo inay heshiis kaa burin doonaan kadibna intay muslimiinta khiyaamayaan iyagoo siddeetan bandiiradood sita oo bandiirad kasta labayo toban kun oo askari wata inay soo weerari doonaan dadka muslimiinta xadiidkani waxa uu tilmaamayaa isaguna dhacdooyinuu nebigu ratibay axaadiis badan oo kuwan u dhigma ama la noocaba soo arooray waan soo koobaynaa waxyaabaha nebigu uu ka warramay dabadii dhacay waxaa ka mid ah wax walba mithaalun baan ka soo qaadanaya qisadii ways ilqarani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay saxaabadiisii yaman ciidamada ka iman doono ee muslimiinta ah inuu nin la socon doono uways alqarani la yidhaahdo ninkaasi nin baras ku dhacday buu yahay dabeetana ilaahay baryey baraskii ka bogsaday meel dirham la saaro yacnii shilin meel la saaro in leeg ayuunbaa weli cad oo calaamadii kaga taallaa hooyo quruu leeyahay hooyadiina wuu u samafalaa waa nin qabiilkiisu muraad iyo qaran yahay nebigu calayh salaatu wasalaam wuu ratibay ninkaa wuu sheegay ee haddaad la kulantaan buu nebigu ku yidhi saxaabadiisii ka ducaysta waxaad tidhaahdaan ilaahay dembi dhaaf noo weydiye cumar cahdigiisii markii ay kisra dowladdiisii baabiinayeen oo futuuxaadku socday ayaa madad tiro badan ciidamo badanoo taakulaynaa yeman ka yimaada ciidamada yeman ka yimaaduu weydiiya ma idinku jiraa nin uweys la yidhaahdaa markii dambaa loo sheegay uweys buu u yeedhay wuxuu yidhi war magaca wuxuu yidhi uweys baa la yidhaahdaa hooye ma leedahay buu yidhi haa buu yidhi baras ma kugu dhacday haa buu yidhi ilaahay ma baridoo baraskii ma ka bogsatay meel yar oo halkaa xudhurta kaaga beegan oo dirha meel la saari kara ah haa buu yidhi haddaba buu yidhi ilaahay dembi dhaaf ii weydii buu cumar ku yidhi waar adigaa saxaabi iyo nebi maxamed la noolaaye anugu nebigaba maan arag adigu ii ducee buu yidhi wuxuu ku yidhi cumar nabigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam oo leh taabiciinta waxaa u khayr badan ninka uweys la yidhaahdee sidaasiyo saasee waxaa calaamaddaa leh caynkaasi haddaa aragtaa ka ducaysta ee ii ducee nebi maxamed baa caynka i amray markaasi uu duceeyey kadib ayuu ciidankiisa ka saraaco waraaqaan kuu qoro buu yidhi waxba hay qorin ku yidhi caamada dadkaan uu ka tirsanaanayaa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa mucjisa ama daliil min dalaa'il nubuwa oo nebigu calayh isalaatu wasalaam qeybku ka warramay sidii uga warramay inuu dhacday dhacdooyinka kale nebigu tilmaameen wax ka tilmaamayana nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay in magaalada madiina dab uu ka kici doono busra shaam busra waa magaalo meesha iminka suuriya la ydhahdo ku taalla busra shaam laga arki doono laa taquumu saaca xataa takhruja naaru min ardi alxijaas tudiu acnaaqa alibili bibusra buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamuhu ma dhici doono ilaa iyo ardu alxijaas ay dab ka kaco geela yacnii halkaa laga arki doono busra shaam laga arki doono imaamu nawowi wuxuu leeyahay wakhtiga yagii aanu noolayn lix boqol iyo afar iyo konton taariikhdu markay maraysay ayaa dabkan weyni ka dhacay ibnu kathiir baa tilmaamaya wuxuu leeyahay wuxuu noo soo naqliyey buu yidhi shaykhu اlxadiidi wa imaam اlmuwarakhiin wakhtigiisii waa shahaabudiin cabdiraxmaan ibnu ismaaciil almulaqab biabi shaama abi shaama sheekhii la odhan jiray taarikhdiisa wuxuu ku soo naqlinaya uu leeyay maalin jimce shantii jamaadu اlaakhira sanadku markuu ahaa afar iyo konton iyo lix boqol hijiriyadu ay maraysay waxaa magaalada madiine ka kacay dab laga arkay bidhaantiisa busra shaam laga arkay yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay si mutawaatira baa loo arkay axaadiistu nebigu sheegay waxaa ka mid ah dajaalin inay soo bixi doonto kuwa nebiya sheegto isaga ka dambeeya kuwa uu nebigu ku sheegay qaar wuxuu ku tilmaamay laba ka mid ah waa kii yidhi waxaan idinku ta'wiiliyey bahyaladii siwaradii uu ku riyooday waa fuufay waa aswad alcinsi iyo maxay musaylamat alkadaab marka aan tilmaamno axaadiis aad u tiro badan oo baabkan ku soo wada aroortay oo masaa'ilkan ka warramaysa ayaa jira waxaan rabaa markaa inaan ku soo koobo nebigu calayhi salaatu wasalaam akhbaarta uu sheegay oo aad u tiro badan leh axaadiis aad u tiro badanina ku soo aroortay waxaynu caawa kaga koobsan doonaa labadaa qaybood ee qaybna aynu ni wakhtiguu noolaa ayuu warramay intuu noolaana waa la arko way dhacday qaybna aynu ku tilmaamnay bacda mawtihi ayuu wuxuu tilmaamay inay waxaasi dhici doonaan wixiina dadkii muslimiinta ka dembeeyey way xaqiiqsadeene way arkeen kullu dalikna waa min dalaa'ili nubuwati qayb badan oo qaybtan ka tirsan baa hadhsan iyo qaybihii kale ee iyana ka tirsanaa mucjisaadkii xisiga ahaa kuwa dhagxan ku saabsan kuwa dhir ku saabsan kuwa xoolo ku saabsan kuwa dayax dilaacay ku saabsan kuwo yacni aada u tiro badan oo xisiya iyana soo arooray in shaa allahu tacaala maa bacda alxaj haddaynu wakhti u hello ayaynu ka warrami doonaa slى اllهma عlى نaبiyi mxamedi وعlى alih وصaxbih وsلم والحamdu لlah رb العالمين